بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء المولى وبتوفيقه وحنكب الله بأن آيات لباتن هي أفر إلى آيات صدن يصدح سورة النساء وجزكي شنات والمحسنات والمحسنات وحيكو عطفان تهي حرمت والحرام يلي عليكم دشين أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وسيدات أو كله والمحسنات قبلها رجلنا والذين حرام يلي أو ننقبه ومن النساء الدمر إلا ما ملكت وحي بالكذب أيمانكم وقبل الدون قبلها لسوق فاش يبغى نله markii la hubsaday yaa iska guursan karaa kitaab allahi ilaahay kitaabkiisii way calaykum dushiina idinku waajibiyey waa masar ficilkii meesha degan oo kataballahu daalika kitaaban wey marka ficilkii baa la gooyey faacilkii baa la soo reebay masjarkii baa meesha laga keenay kitaabullaahi ilaahay waajibkiisi wey calaykum idinku waajibiyey wa uxilla lakum waa lidiin xalaaleeyey maa waraaa daalikum waxaa wixii ka dambeeya oo ka soo hadhay dhowr iyo tobankii lasoo sheegay an tabtaquu bian inaad ku dalabtaan oo ku guursataan biamwaalikum xoolihiinna muxsiniina idinkoo mehersanaya ayra musaafixiina kuwa zinaysan qayrkooda allah wuxuu leeyahay gabdhihii la xaaraam yeelay waxaa ka mid a gabadha nin leh muxsanaad dhowr goor baa la sheegiyo muxsanaad waa gabadhii ninka lahayd muxsanaad waa gabadhii cafiifada ahayd muxsanaad waa gabadhii xorta ahayd intaasaa lainoogu keeni meesha mid walbana sideedaan u tixraacayna ixsaankuna asal ahaan waa wax la baylah tiray wey والمحصنات بالحرام يحرمت عليكم امهاتكم قبله لقبي مهر سنان نك قبلها ومن النساء دمرك قبل نله وحرام ان لا غورسدو الا ما ملكت ايمانكم midigtiin waxay hanatay oo gabdho la soo qafaashay amooyaan kitaab allah ilaahi waajibkiisi way calaykum idinku waajibiyay gabdhaha la soo qafaashay iyagoo nin leh baa la guursan laakiin waa in waa in la hubsado hal xayda ay helaan uxilla lakum waa lidiin xalaaleeyey maa waraaa daalikum waxaa wixii ka soo hadhay intan la sheegay wixii ka soo hadhay waa la xalaaleeyey an tabtaquu bian tabtaquu inaad ku dalabtaan gabdhaha guurkooda biamwaalikum xoolihiina muxsiniina idinkoo mehersan gabdhaha mehersanaya oo nikaxsanaya hayra musaafixiina kuwa ka sinaysan qayrkooda maa waraa daalikum hadda wax yar waxaa laga yaabaa gabadha rabiibada ah ninka hooyadeed qaba wiilka uu dhalee gabadh kale dhashay uu guursan karaa wax dhiba male wiilka ninka hooyadeed qaba uu dhalay ee islaam kala dhashay uu guursan karaa ma waraa daalikana idin kamid tahay allah wuxuu leey fama stamtactum yarad baad bixinaysaan ogo biamwaalikum baad ku dalbaysaan gabdhihii xoolihiina ku dalbaysaanna meherkaa kow ka ah markaad heshiisaan oo isguursataan wixii qaraabada la siin lahaa waa gooni weyn fama stamtactum wixii aada ku raaxaysataan bihi maaga oo dumarka ah ood yacni ismehedsataan oo minhunna dumarka ka mid ah faatuuhunna siiya ujuurahunna ajrigoodii siiya meherkoodii siiya fariidatan xaaluu waajib yahay gabdhaha ismaysataan istamtactum dad baan si kale ku fasirayo nikaax waxaa la yidhaha nikaaxu ah oo islaamka waqtigiisii hore banaanaa saxaabada markay duulayaan dee gabdho isaga baahanayaan gabadh buu la heshiiyey ninkii wuxuu kula heshiin intaas bil inuu qabo shan iyo toban habeen inuu qabo lacagtaana uu siiyo waa mutca la yidhaah markay damu ay kala tegayaan wax dhiba male berigaa hore waa la nasakhay waa la soo celiyey waa la nasakhay marka shiicada hadda ku dhaqanta sidaa shiicada ku dhaqanta mutcada marka famastamtactumtu mutcadii ma aha gabadha aada mehersateen isku raaxaysateen wey kitaab aan hayayoo nin shiicay ah oo tawbo keenay uu qoray oo lilaahi walitaariikh la yidhaah waxaan ka aqriyey nin gabadhii uu dhalay ka mutcaystay gabadh buu ka mutcaystay gabadh bay dhashay gabadhii shan iyo toban jir haddana ka mutcaystay gabadha lafteeda marka shiicadu waa sidaa mutcadan hadda aan sheegayno waa gabadhii aada mehersatay wey fama stamtactum waxaad ku raaxaysateen bihi maaga oo minhunna dumarka ka midood ismehersateen faatuuhunna siiya ujuurahunna ajrigooda siiya meherkooda fariidatan xaal waajib yahay walaa junaaha calaykum dembi dushiinna ma aha fiimaa taraadaytum waxaad isaga raadi noqotaan bihi maagaa min bacdi fariidati intii la farad yeelay oo meherkii la magacaabay kadib gabadhiiyo ninku waxay isaga raali noqdaan wax dhiba male haduu ninku u kordhiyo dhib male hadday gabadhu ka daysana dhib male oy wax ka rido mar hadday raalli isaga noqdeen walaa junaaha calaykum dambi dushiina ma aha fii maa shay taraadaytum aada isaga raalli noqoteen bihi shayga oo ninku inuu waxu kordhiyo ah ama gabadhu wax dhinto ah min bacdi alfariidati waajibka kadib markaad isla garataan dee in la waajibiyo aad isla garataan waajibka kadib waxaa weeye shayga marka la waajibiyo oo lagu dhawaaqo oo la isla magacaabo oo farad uu noqdo wixii aada isku heshiisaan waa idinka dhexdiina in allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman kii wax walba xakiiman oo falsan ilaahay xikmadiisa iyo cilmigiisu cilmigan inoogu soo bandhigay oo qur-aanka inoogu soo dejiyey waman lam yastadic qofkaan awoodin oo minkum idinka idinka mida dawlan hodantinimo waasacnimo aan awoodin an yankaxa inuu guursado almuxsanaati gabdhaha xorta ah almuminaati ee muminaadka ah falyatazawaj ha ka guursado mimaa kii malakad aymaanikum midigtiinu ay hanatay oo min fatayaatitukum gabdhihiina adoomaha ah almuminaati oo muminaadka ah alla wuxuu leeyahay ninkii awoodi waaya eed muxsanaadkii hore waa gabdhaha la qabayno nigi muxsanaadkanuna waa gabdhaha dhowrsoon ee xortaa ah wey waman lam yasadec qofkaan awoodin oo minkum idinka idinka mida dawlan waasacnimo ama hodantinimo an yankaxa inuu guursado almuxsanaati gabdhaha xorta ah oo muminaadka ah, فمما كويب كجوسا ملك ذي ملك ذي إيمانكم مدكتين ومن فتياتكم قبلهن أضماء المؤمنات المؤمنات كبر أضانها مؤمنة مؤمنة يكجوسا ونليه إلا هدو يسوي ليه ملك يمين بين قل هين وهدو أتك لبش هدي بيلاتها ولا بدو وإنه إيمان دونا والله مدي وكاه روين ونروح كجوسا ذهين من وين يزنا كبقوين والله إلهي بأعلمهم biimaanikum iimaankiina alla og marka la leeyahay gabadh mu'minada guursada iimaanka alla og wixii qalbiga daahirkaad raacaysaan bay ka dhigan tahay daahirka waa inay mu'mino tahay ama ama xor ha ahaatee ama addoon ha ahaatee daahirka waa inay mu'mino tahay wixii u qarsoon allah baa og wey wallaahu alla aclamu og biimaanikum iimaankiina bacdukum qaarkiina min bacdin qaarka kaleu ka ahaaday oo gabdhahan addoomaha ah baa la kulantay isku dhalashoon baa ma yasi kartaan waay bani aadam baa isla tihiin wallaahu ilaahay baa aclama biimaanikum bacdukum qaarkiin min bacdin qaar ka kalokada isku abtir baa tihiin marka ma yasaysaan haysaan haddaad gabadhaa guursataan sidii bani aadamnimo ula dhaqaa fankixuuhunna gabdhaha guursada biidin ahlihinna dadka leh ehelkooda idankooda ku guursada oo sayidkii haydiin guuriyo fankixuuhunna gabdhaha guursada biidin ahlihinna ehelkooda idankiisa ku guursada waatuuhuna gabdhahaa siiya ujuurahuna ajrigoodii siiya bilmacruufi si fiican oo caadi ah oo idaan waxba ka haysan u siiya muxsanaatin halay gabdhahaas yihiin ku dhuwa dhowrsoona cafiifaada hayra musaafixaatin kuwani zinaysan qayrkood ay yihiin zina bable awey walaa mutakhidaati akhdaani saaxiiba kuwa samaysan qayrkoodna ay yihiin gabdhaha aada guursanaysaan ee addoomaha ah waa inay cafiifaad gabdho dhowrsoon oo dhaqan wanaagsan oo zaaniyiin ayna ahayn zine bable ah ama saaxiib gaara ayna lahayn w gabdhaha guursataan meesha waxaa inoo muuqata ajriga gabadhii addoontaydu waa la siin alimaamu shaafici wuxuu leeyahay gabadha addoomuhu wax malkigi karaan sayidkooda qaadan laakiin culimmada kale waxay leeyihiin iyadaa qaadan iyadaa laho qaadanoo laga qaadan maayo saasaana xoog badan waatuuhunna gabdhaha siiya ujuuruhunna meherkooda siiya bilmacruufi si caadi hoydaan uga nuqsaaminin usiiya bilmacruufi muxsanaatin xaalayhi gabdha cafiifaad gabdhaha adoomaha ayra musaafixaati kuwa zinaysay qayrkood ayyihiin sina bable ah walaa mutakhidaati akhdaanin saaxiba kuwa samaystay qayrkood ayyihiin saaib hoosaan lahayn faidaa xusina markay guursadaan gabdhahaasi oo nin loo meheriyo fiilatayna hadday la yimaadaan bifaaxishatin xumaan iyo zino fa calayhina dushooda waxaa ah nisfu maa shay kala bedhka cala almuxsanaati gabdhaha xorta a dushooda oo min alcadaabi ciqaab gabdhihii markay guursadaan addoommaha ahaa markay zinaystaan gabdhaha xortaa wixii lagu lahaa kala badh baa la siinaya ciqaabtii marka waad garanaysaa rajmigu ma kala badhoobo waa gabdhaha bikaarada awad ah rajmigu ila kala badhoobi maayo oo qaybna la rajimnahay qaybna noolaan mayso markaa gabadhii boqol sheedal hadday ahayd xorta ahayd gabadhana konton baa lagu dhufanayaa wy waa gabadhu markay sinaysato ee adoontii faidaa uxsinna markay guursadaan ficilka waa min axsaa min axsana weeye oo waxaa weeye mucaddu u egyahay laakiin waa sidaa aynu inagu sheegnay faidaa axsannana qiraa sheegaysa axsanna faidaa uxsinna markay guursadaan gabdhahaas oo la meheriyo fainatayna hadday la yimaadin bifaxishatin zino fa calayhina dushooda waxaa ciqaab nisfumaa shay kale badhkii cala muxsanaati gabdhaha hortaa dushooda oo min alcadaabi cadaaba muxsanaadka aynu xor ku sheegnay intaynu cafiifad ku sheegnay iyo tii mihir aynu ku sheegnay kala baro waa sidaa aanu kala sheegay daalika ciqaabtaasi daalika guurka gabadha addoonka alla guursanayo liman bay u bannaan tahay khashiya ka baqay alcanata zino oo minkum idinkeedu ka adkaysan kari waayo wain inaad sabirtaan oo la dagaalshaan yaa khayrun lakum idin khayr badan maxaa yeele caruurtiina addoomma idinka noqon caruurtaada gabadha addoontaa aada guursatay yaa addoomma kaa noqon adoo iska adkaysta oo allahaada iska barya yaa kuu dhaanta wallaahu allana kafuurun ka dhaafo raxiimu naxariista gabdhaha guurkaa isaga laba shardi buu leeyahay ninku markuu addoon guursan inaanu waxba haysanin zinana ka baqan way mar hadduuna zina ka baqaynin waxba yaanu guursanin ka zinada ka baqi laftiisa waxaa loo baahan yahay intuu naftiisa la jihaado inuu iscelceliyo maxaa yeelay caruurtii adoon bay ka noqonaya adoon bay ka noqon caruurti daalika adoon guursigu liman buu usugnaaday khashyaal canata zine ka baqaya oo minkum idinka idinka mid ah waan tasbiruu inaad sabirtaan oo adkaysataan oo iscelcelisaan ya khayrun lakum idin khayr badan wallaahu allana kafuurun ka dhaafo weyn raxiimun oo naxariistaa waxaa la og yahay dadka dhaacaysta inay naftooda ka adag yihiin ee nabigu waa ka yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii guursan kara ha guursado qofkii kale ha soomo soonku dhufaayuu soonku u yahay uu daciif markaa cilmu nafsiga dadka yaqaane waxay dhaheen markii la soomo himadu wayba kacdaay waa sidee himadu marka hore kiciye marka dambe way dami wey yuriidullaahu alla wuxuu doonaya liyubayina lakum inuu idiin caddeeyo axkaamtii xalaashii iyo xaaraamtii inuu idin kala caddeeyo alla rabaa intaasoo cilmia waxaa laynoogu sheegay xalaashii iyo xaaraamta inuu inoo kala caddeeyo alla rabaa wayahdiyakum idinku hanuuniyo sunan aladiina kuwii wadooyinkooda min qablikum idinka horeeyey ooyatuuba oo ka atooba aqbala calaykum dushiina wallahu allana caliimuka wey xakiimin oo farsan alla wuxuu rabaa markuu shaawi waxyiga nabiyullaahi maxamed inoogu dhiibayo inuu inoo cadeeyo xalaasha iyo wuxuu alla doonayaa dadkii hore ee dhaqanka wanaagsanaa inaynu ku dayano alla rabaa wa watacaala inuu inaga tawba aqbaluu rabaa markaynu sharciga ku dhaqanno wixii dembiyahe inaga dhaca allah wuu inaga tawba aqbali markaan ka tooba keeno yuriidullahu alla wuxuu rabaa liyubayina lakum inuu idiin cadeeyo xalaasha iyo iyo sharciga wayahdiyakum idin hanuuniyo sunano ladiina kuwii wadadooda min qablikum hortiin ahaa sunad dhaqantii wanaagsanaa wey wayatuuba calaykum idinka tooba aqbalo subxaanau wa tacaalayo haddaad sharciga ku dhaqantaan ilahay toobada ku waafajinaya wallaahu allana caliimun ka og weeyo xakiiman oo falsa wallaahu alla subxaanau wa tacaala yuriidu wuxuu rabaa an yatuuba calaykum inuu idinka tooba aqbalo toobada idin shahwada raacayay an tamiluu inaad iilataan oo xaqa ka ilataan maylan iilasho cadiiman oo weyn yay rabaan dadka saaqidiinta ahi iyagoo kale inaad noqotoy rabaa ninka qaadka cuna inaad qaadka la cuntuu rabaa ninka fadhiga fadhi kudirirka fadhiista inaad fakudhir la fadhiisatuu rabaa ninka waxanta inaad wax la xanatuu rabaa oo kula soo qaadi isaga kula soo geli marka allah subxaana wa tacaala wuxuu inala rabaa khayr kuwa shahwadooda raacay qiimahan hayna saaqiriinta ah, iska ilaali dhibbay kula rabaan wallahu alla yuriidu wuxuu rabaa an yatuuba calaykum inuu idinka tooba aqbalo oo idin waafajiyo macnaha ilahay tooba aqbalkiisu waa waafajin wayuriidu ladiina kuwiina waxay rabaan yatabicuuna shahawaati waxyaabahay xiiseeyaan raacay an tamiiluu inaad iilataan maylan iilasha cadiiman weyno aada xaqa ka iilataan yuriidullaahu alla wuxuu doonayaa an yukhafifa cankum inuu idinka fududeeyo waxaan sharciga liinugu waajibiyey allah wuu inoo farsameeyeyo waxaa weeye hadday midin kugu adkaato meeshii kale uga bixi lahayd yuu alla ku siinaya ilaahay waa fudeeyey subxaana wa tacaala waxayna naftu karaynin lainaguma waajibinin yuriidullaahu alla wuxuu doonaya an yukhafifa inuu fududeeyo cankum xaggiina awaamirta iyo nawaahida iyo sharciga laydinku waajibiyey allah wuu idin fududeen waxaydan karaynin marnaba alla idinku waajibiyeen maayo wakhuliqa insaanu dadku waa la abuuray daciifan xaaluu tabardaran yahay dadku xagga niyada iyo qasadka uu ka tabardaran yahay xagga jasadkana waxyaabo badan uu ku tabardaran yahay yaa jira sidaa darteed buu alla inooga fududeeye wey ilaahay amarki iyo nahyiiyo sharciga wuxuu inooga fududeeyey tabardaradeenna xagga qalbiga ah ruuxu in yar buu ku niyajabi karaa ku niyadjabi karaa walbahaar baa kusoo biiri karaa sidaasoo kale yaa laa taakuluuha cunina amwaalakum xoolihiina baynakum dheh bilbaaili xeelad baaila wey meeshan waa xeelad baail oo dhan maa xeelad ha ku kala cunina bilmatal waxaa weeye amaahda intaad ka amaahato inaad bixiso aadan rabin waxaa weeye iibka aan asixin waxyaaba xeelado kala duwan oo ruuxa xoolihiisa aada ku cuntaan iska ilaaliya bilaa an takuuna inay tahay mooyaane tijaaratan ganacsi cantaraadin oo raalli xagga minkum idinka agga wixii ganacsi ee raalli ah ku kala iibsada oo ku kala cuna laakiin xeelad ha iskaga cunin xoolihii bilmatel waxaa ka mid a hadduu ruux ku yidhaaho waxaan intaad ka baayacduu ku yidhi hoo dhadhami hoo ku yidhi wuxuu kuu siiyey inaad dhadhamiso marka intaad dhadhamiso haddaad u celisoodan ka iibsan waa lagu leelayahay inta yareeda dhadhamis waa lagu leeyahay haddaad ka iibsato waa sax wey marka xeelad xoolihiina ku kala cunina yaa ayuha aladiina aamanuu muminiinti laa taakuluu ha cunina amwaalakum xoolihiina baynakum dhexdiina bilbaadili xeelad bilaasha ha ku kala cunina ilaa an takuuna inay tahay mooye tijaaratan ganacsi oo canta raadi raadi xagiikaati minkum idinka xaggiina ood raadi isaga tihiin walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha laynina macsiyo iyo dhibaataha waa naftaadii oo dishay markaad xaqa ka leexatood macsiyada aada xaggeeda xigto oo naftaada kow ka siisa cumar camar bin alcaas ninkii saxaabiga ahae caqliga badnaa yuu nabigu meel u diray oo col buu u diray markaa habeen qabowgu intuu janaabooday uu tayamumay yuu tukiyey saxaabada markuu nabigu u yimid uri yaa rasuulallah saasaan yeelay war camarw ma ado janaazo qaba yaa dadkii tukisay buuri yaa rasuulallah inaan dhintaan ka yaabayo aayaddanna waan xusuustay buuri uu qoslay nabigu marka walaa taqtulu anfusakum meelo badan bay gasahay naftiina dembi iyo halaag ha gelinina naftiina wixii dhimasho u sababi oo xaqdarro ah ha gelinina waa isla mid weyn in allaha alla kaana wuxuu ahaaday bikum idinka raxiiman kii u naxariisa bikumtu raxiimantay ku tacalluqi ilaahay raxmadiisa waxaa ka mid ah sharciga iyo nidaamka iyo dhaqan wanaagga yuu inoo soo dejiyey haddana wuu inaga fududeeyey in allaha alla kaana wuxuu ahaaday raxiiman bikum sidii naxariista waman yafcal qofkii sameeya daalika xeeladaa ah uu baadilka xoolaha ku cunayo cudwaanan oo laytan iyo xadgudub iyo wadulman dulmi fa sawfa nusliihi waan gelin doonaa naara naar baan gelin doonaa wa kaana wuxuu aday daalika kaas naargelintaasi alallahi alla yasiirantii u fudud macnaa wax qiimada male wey ilaahay inuu naar geliyo qofkii aalima alla way u fududahay macnaa qiimad buuna lahayn wey wax lagu tixgeliye male waman yafcal qofkii sameey daalika dulmiga iyo cudwaanka iyo dhibaatada qofkii sameeya daalika qofkii yani macsiyada sameeya iyo xoolaha uu baadil ku cuno cudwaanan collaytan uu dadka iyo xikmadda col la yahay iyo cilmiga iyo wadulman dulmi gardaro fasawfa nuslihi waan gelin doonaa naaran naar wakaana daalika arrintaasina waxay cala allaahi alla dushiisa yasiiran tii ku fudud allah wuxuu leeyahay masale cajiiba ah. in tajtanibuu haddaad ka dheeraataan kabaa'ira maa tunhawna canhu wixii liidinka nahay wixiisa waaweyn haddaad ka dheeraataan nukafir waanu ka faaragudi cankum xaggiina sayi-aatikum xumaantiini wanudkhilkum waxaanu idin gelin mudkhalan makaano gal kariiman oo wanaagsan oo jannada waa masale aada u fiican dembiga waaweyn haddaad iska ilaaliso dambiga yaryar allahu kaa dhaafo subxaana wa tacaala daa dembiga weyn iska ilaaliso dembiga waaweynna toddobuu nabigu inoo sheegay todoba asabcu lmubiqaat cabdullaahi binu cabaas baa leyii toddoba miyaa dembiga weyn wuxuu yii aqrab ilaa sabciin buu toddobaatan bayba uga dhowdahay buu isku soo ururiyo dunuubta waaweyn ee kabaairtaa markaad ka dheeraato allah subxaana wa tacaala dembiga yaryar cibaadadu kaaga dhaafi salaadan markaad tukato salaadan iyo salaadii hore intii udhexaysay wixii dambi ee yare kaa dhacay uu dhamaaday kaas markaad weysaysato biyaha wejiga markaad mariso wixii dembi ahay indhahii intaa ku kasbatay uu daatay gacmaha sidoo kale lugaha sidoo kale marka masalada haddaynu aada ugu dhaqanno cabdullaahi bin mascuud baa yidhi korka kama wada hayee toddoba suurad toddoba aayadood oo qiimale baan aada u xiiseeyaa buuri tanaa ka a intuna waxay ku wada jiraan inta badan suuratu nisaa bay ku jiraan marka waa wax aada loo xiiseeyo aad u wanaagsan way marka dambiga yar iska ilaali hadhihin daacadaa lagaaga dhaafiya iska ilaali allah wuxuu leeyahay intajtanibuu haddaad ka dheeraataan kabaaira maa shay kiisa waaweyn tunhowna liidinka nahiye canhu xaggiisa nukafir waan tirtiraynaa cankum xaggiina sayi-aatikum xumaantiisii wanudkilkum waxaanu idin gelin mudkhalan makaano gelin kariimana wanaagsanoo jannada walaa tatamanaw ha tamaniina tamanigu marka af soomaali loo bedelo waa wax mustaqbalka oo qalbiga aad ka doonaysa wey tamaniga wax mustaqbalka ood qalbiga ka doonaysa wey walaa tatamanaw haftamaniina maa fadala allaahu alla wuxuu ku fadilay bihi maaga bacdakum qaarkiin calaa bacdin qaarka kale uu kaga fadilay ilaahay qofka kale wuxuu siiyey hatamanii marka aayaddan waxay ku timid gabadhii umu salamo ahayd mar horena wayna soo martay yaa tii yaa rasuul allah raggu anagu ma duulno inaan shahiid noqonana waan jecelahay dhaxalkiina waa nalaga badsaday bay tii markaasaa lde ilaahay baa taa adigu ilaahaaga bari oo alla ku xidhno taa qofka alla siiyey waxbaha sii dhowna waa xaasidnimoodaa la diidan yahay walaa tatamanaw ha tamaniina oo qalbiga ha ka doonina maa fadala allaahu alla wuxuu fadilay bihi shayga bacdakum qaadin calaa bacdin oo ragga wuxuu siiyey gabdhahu hawsaan qaltaadina lirijaali ragga waxaa u sugnaaday nasiibun sad ama qayb mimaktasu waxay shaqaysteen oo raggu camalkii ay shaqaysteen way helayaan welinisaai gabdhahana waxaa u sugnaaday nasiibun sad baa u sugnaaday mimaktasabna waxay shaqaysteen qof waliba wuxuu shaqaystuu leeyahay waxba ruuxaa kale tiisa wa qaltaagin qibda wax la yidhahdaa jira soomaaliga kamashaa la xasadku waxaa weeye qofkaa wuxuu haysto inuu ka zuulo oo jeclaato waa xasad ibdadu waa kamasho ilaah qofkaasoo kale yaa kaa dhiga taa nabigu uu ammaano wuxuu yidhi wax la kanto waxaa ka a ah ruux ilaahay xoolo siiyey oo bixiyo xaq ku bixiyey iyo ruux ilaahay cilmi siiyey oo dadka u sheegay waxyaabaa laisku kantay kamashadu dhib male xasadna marmar kama lagu tilmaamaa lirijaali ragga waxaa u sugnaaday nasiibun sad mimaktasabu waxay shaqaysteen camalkii ay la yimaadeen khayraadkiisa iyagaa leh sharkiisana iyagaa leh hadday camal la yimaadeen walinisaai gabdhahana nasiibu sad baa u sugnaaday mimaktasabna waxay shaqaysteen wasalu llaha alle barya min fadlihi risqigiisa iyo nicmadiisa barya ha u hanqaltaagina kale in allaha alle kaana wuxuu ahaaday bikulli shay shay ka kulli calinkiyo qalbiga aada ku hayseen ruuxaasoo kale ya kaa dhiga ama yaa waxaa ku siiya allah baa ku ega alla bari intaas ruuxa kale waxa alla sii u hanqaltaagi lahay adiguba allah waa kii ku abuurtay bari waay baryada markaad alla baryayso ood alla caabudayso cid kale hawsay mare alla markaad caabudayso ood alla baryayso cid kale haw mare laakiin allah markaad baryayso ruux kale ha ii baryo hadhihina waan ku dabafayliyo kana ii shafaac qaadi hadhihin oo kana barye ilaahay awoogayo hadhihin iska ilaalitaa allah wuxuu leeyahay wasalu llaha alla barya min fadlihi fadligiisa barya in allaha alle kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay laagta kulliga caliima kii og walikullin jacalna walikullin dadkao dhan kullida markaan la idaafayna waa caam walikullin dhammaan dadku jacalnaa waxaan u yeelay mawaaliya qaraabo oo dhaxasha mimaa kii tarakal waalidaani aabiyi hooyo ka tageen iyo walaqrabuuna qaraabadii aayadan waxay nasaqaysa madiine markii yuu nabiyullaahi maxamed saxaabada yuu walaaleeyey muhaajiriintii iyo ansaartii buu walaaleeyey way isdhexli jireen qofka muhaajirkii qofka ansaartuu dhexli jiray ansaartuna muhaajirka qaraabadoodu ma dhexli jirin aayaddaasay joojinoo dadku waxay leeyihiin baa layidhi nin waliba qaraabo dhexashuu leeyahay ee ha isdhexlaan weli kullin kula arko jacalnaa waxaan u samaynay mawaadia qaraabo oo mimaa kii kamida ay dhexlaan meeshaa dhexal baa ku jira kuwaasoo yarisuuna dhaxlaya mimaa kii tarakal waalidaani aabbiyo hooyo ka tagaan iyo walaqrabuuna waladiina kuwa xaqadad ay gunuda ay maalinkum dhaarsiinu eeisdhaarsateen fa aatuuhum siiya nasiibahum nasiibkooda siiya marka culimada qaar baa ku fasiray iyaguna dhaxalka qaybtay ku lahaayeen siiya markii saa lagu fasiro waa waktigii hore waktigii dambe nin xilfi ah waxba looma ogolo nabiguna wuxuu yidhi xilfi kasta oo jaahiligii jiray haddana wuu jiraa laakiin cilfi cusub baa la samayn kareen waladiina kuwa caqadad ay gunuday oo soo xidhay idinku soo xidhay imaamkum dhaartiin fa atuum siya nasiibahum marka tafsiirka haddii laga tafsiirka kale saxdii waxay atuum nasiibahum wixii yacni ixsaanaheed isku leedihiin siiya wey dhaxalka waxba kuma leh wixii ixsaana siiya in allaha ila nasiib bay uleeyihiin inaad u ixsaan fasho waadadaad wada dhaqmi jirteen calaa kulli shayin shay la arka kulligii shahiidun kii og oo wax walba alla wuu og yahay allihii wax walba ogaa yaa sharcigana na soo hordhigay sharcigaa sharci aan ahayn haddaad la timaado adigay ku raacsan tahay alla